waa isimka yudkaru la sheego libayaani man qof la caddayntiis fucila la sameeyey macahu qofka la jirkiisa alficlu ficilka shalay waxaan soo ogaanay mafcuulu min ajlih mafcuulu min ajliga sababta loo sheegaa waxay ahayd ciladii ficilka loo sameeyey in la caddeeyo ficilka ka horeeya markii la samaynaya cilada loo sameeyey maxaa loo sameeyey ficilkaas in la caddeeyo qasadtuka lima ibtiqaa'a macruufika saas saas darteeda mafcuulu min ajli waxaa lagu yaqaanahaa la yidhi lima uu jawaab u noqda dii lima lagugu weydiiyo aa lagu jawaabaa waxaa tidhi fiiri qumtu kaasaa lagu yidhi lima maxaa la istaag kaasaa ijlaalan lilaah waa tuka rabayoo ilaahan weynaynay marka lima qasadtuka waa kuu soo qastay lima ibtiqaa'a macruufika darabtu ibni waladkaygiyaan garaacay lima maxaad u garaacay ta'diiban edbin daraaddeed waxaa lagu yaqaanaa kaas wuxuu jawaab u noqdaa waa maxay lima kan marka cilada ficilka loo sameeyey ma sheego laakiin wuxuu caddeeyaa ficilkan markii la samaynayo ciddii lagu ag sameeyey mafcuulu macahu waa saas wuxuu caddeeyaa ficilkan markii la samaynayey qofkii lagu ag sameeyey intaasaa isaga dhanba loo sheegayba waxaa loo sheego sababta loo sheegay ay tahay ficilka markii la samaynayey qofkan ficilka samaynayay yuu ficilka ku ag sameeyey kaasaa lagu caddeeya wuxuu ku yidhi alladii waa isimka yudkaru la libayaani man qof la cadayntiisa fucila la sameeyey macahu qofka la jirkiisa alficlu wadaalika mihaalki naxwi qowlika waa hadalkaa tiraahoo kale jaa alamiiru amiirkiyaa yimid ficilku hadda waa maji-a waa imaatinka imaatinkaas way ficilku markuu imaanayo ficilkaas yaa joogay waaljeysha maca aljeyshi ciidankii la jirkiisa ciidankiyaa la socday ah. ficilka maji-a markuu samaynayey waxaa la socday ciidankii jaaءa ficl maadi mabniy calى اfatxi la maxal lah min اlcraab alamiiru faacil jaaءa marfuuc calaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirih wاljeysha alwaawu waaw lmaciya aljeysha mafcuulu macahu mansuub wa calaamaةu naصbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhirih marka sidaas ayaad leedahay yaa nasbiyey yaa nasbiyey ficilka ka horeeya wowdaa nasbiyey sida raajixa khilaaf badanaa ku jiray ficilka ka horeeya ayaa nasbiyey oo inan maaligan insha allahu alifyada ugu tegi doonaa bima min alficli wa shibihi sabaq dha nasbu laa bilwaawi fi lqowli axaq u dhihi doona weligin qolada wow aan nasbiye wowdaa nasbayd qoladaas ka ilaaliya qowlka xaqnimada badan waxaa nasbiyey waa ficil ama wax shabaha kaasaa nasbiyu dhihi doona kaasaa nasbiyu dhihi doona wastawalmaau biyihii yaa kor noqday biyihii wabiga ayaa kor noqday webigiyaa biyo keenay wastawa almaau biyihiiyaa kor noqday istawaa bimacnaa irtafaca biyihii kor ay u soo kaceen marka biyaha waxaa jira geed lagu mi lagu cabiro koraa laga soo laalaadina biyahaas markaa mar waaba ka hoos marayaan marka webigu guro mar qoriga afkiisay imaanayaan mar qorigii qayb badan ay qarinayaan biyuhu calaamaduu leeyahay webigu marka meeshuu joogaa lagu fahmaa qorigaas koruu ka soo laalaada walkhashabata maca khashabati qoridii la jirkeeda ayuu kor noqday biyihii waxay yimaadeen qorigii hadda la samayn afkiisa koray u kaceen marna qorigayba qarinayeen marna hoosay uga degayeen wastawalmaa-u biyihii waa kor noqdeen webigiiya biyo keena waa buuxsamay wey walkhashabata maca alkhashabati qoridii la jirkeeda wastawaa alwaawu xarfu cadfi istawaa ficlu maadin mabniin calaa fatxati muqadarati cala alalifi manaca min duhuriha tacadu almaau faacil istawaa marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih wاlkhashabata alwaawu waawlmaciya alkhashabata mafcuulu macahu mansuubu biاlficl waa ficilka oo istawaa mansuubu biاlficli wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay almafcuulu macahu cinda nuxaati naxwoolayda agtooda xaal u ahaaday huwa alsmu waa ism ismkoo alfadlatu dheeraad ah laysa axadda juz ay ljumla fadlo waad soo ogaatay loolama jeedo waa ism laga maarmo oo iska dheeraadoo waa laga maarmaa loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa jumlada labadeeda jus ka mid maaha ficilka iyo faacilka mubtadaha iyo qabarka ka mid maaha fadla waa fadl isimkaasoo alfadlatu dheeraadahoon cumdo ahayn isimkaasoo almansuubu la kordhigay bilficli ficilka lagu kordhigay ow amase maa shayaa lagu kordhigay fiihi dhexdiisa macna alficli ficil macnihiis uu ku sugan yahay iyo wa xuruufu xuruuftiisa laba shaya mid ka mida lagu kordhigay in lagu kordhigay ficilka iyo isim ficilkii xuruuftiisii iyo macnihiisiiba wata maalan waa isim faacil oo kale ficilkiisii xuruuftiisii wata iyo macnihiisi labadaasaa mid lagu kordhiga labadaasaa mid lagu kordhiga isimkaasoo addaalu tusaa cala daati daatada allatii daatada waqaca alficlu ficilku uu dhacay bimusaaxabatiha lala saaxiibideeda wuxuu caddeeyaa isimkaas mafcuulu macahuga ficilkaanu markuu dhacaayey daatadii ficilkaasu meeshuu ku dhacayay joogtay kaasuu caddeeya kaas ayuu caddeeya daatadii ku sugnayd meeshii ficilku ku dhacay isimkaasoo almansu almasbuuqu lagala hormaray biwaawin wow wowdoo tufiidu faa'iidaynayda almaciyata maciyo nasan si cad ma u faa'iidaynayda ah. waxaa shardiga mafcuul macawga wow inay ka horaydo wowdaasna macnaheedu waa inuu ku cad yahay bimacnaa maca inay tahay nas waa shay aan macno kale aqbali karin nas haddii macno kale ma aqbali karo isimkaasoo almasbuuqu lagala hormaray biwaawe wowdoo tufiidu faa'iidaynayda almaciyata macanimo nasan caddayn si cad ay u faa'iidaynayd oo macno kale aysan aqbalayn fa qowlunaa hadalkayaga aan nidhi alismu markaan nidhi mafcuulu macahugu waa ism yashmalu wuxuu shamlina almufrada mufrad wlmuana muane wljamca jamc wlmudakra mudakr wlmuanaa muanaf wlmuraadu waxaa loola jeedo bihi ismna alsmu sariix weliba waa ism cad ism sariix ah oo ah maa laa yaxtaaju ilaa tawiil mafcuulu macahu wax kale ma noqdo isagu ma noqdo muawal wuxuu noqdaa sariix duuna lmuawali muawal ka sokay muawal ma noqdo waqaraja waxaa ka baxay canhu xaggiisa mafcuulu macahuga alficlu ficil waalxarfu xaraf waljumlatu jumlo waxaasoo dhan ma noqdaan mafcuulu macahu ma noqon karaan mafcuulu macahu wa qowluna qowlka yaga aan nidhi alfadla waa isim fadlaah macnaahu macnihiisu wuxuu yahay annahu isimkaasu laysa ruknan tiir uma ahan filkalaami kalaamka kalaamka cumdo kama dhex ahan oo arkaanta kalaamku ku dhisan yahay ka mid maha laysa axadda juz-ay اljumla falaysa faacilan ma ahan walaa mubtada'an ma ahan walaa khabaran khabar ma ahan wa kharaja bihi waxaa ku baxay hadalkaas oo ah fadla qaydkaas bihi qaydkaas waxaa ku baxay qaydku waa alfadla alcumdatu cumdiyaa baxay mubtaduhu waa cumdi faacilku waa cumdi khabarku waa cumdi naxwu ishtaraka zaydunaa wadaagsaday iyo wa camrun hadda fiiri wa camrun fiiriya camruntaas isim soo maaha wowna soo kama horaydo ma noqon karto mafcuul macahu sababtu waa maxay waa faacil maxaa dhacay ishtaraka ficilka ah wuxuu ka mid yahay afcaal aan hal qof samay karin ma la yidhahdaa hebelaa keligiis shurkoobay maya shirka maxay u baahan tahay ugu yaraan labo ugu yaraan waa labo afcaal waxaa jirta aan hal qof ka dhicin sideedaba hadda fiiri tanaasaca fulaanu hebel waad waa murmay ma la dhihi kara keligiisu inta meeltaga murma mana waalna qof aan waalnayn keligiis ma murma mal la murmuraba u la doodo khaasama oo kale fiiri ishtaraka oo kale marka qaatala oo kale ma dhihi karaa qaatala zaydaa dagaalamay keligiis maya waa inuu wuxuu la dagaalo hela afcaal waxaa jirta marka oo hal faacil uusan samayn ishtarakaa ka mida ishtarakaa ka mida marka hadda zaydinu camrun camrun zaydaa lagu lagu cadfaa waana waajib wax kale ma banaana sababtoo ah faacil uma noqon karo ficilka ishtaraka zayd keligiis waa in ishtaraka ficil maadi la zayduna waa faacilkii camruna waa in lagu cadfa mafcuul mahu ma noqon karo waa cumdi marka camrun waa cumdi faacil wey wa qowluna aan nidhi almansuubu waa ism la nasbiyey bilficli lagu nasbiyey ow maa isma lagu nasbiyey fiihi isimka dhexdiisa macna alficli ficilkii macnihiisa iyo waxuruuf macnihiisa iyo wa xuruufu xuruuftiisa ay ku sugan yihiin yadullu wuxuu tusaa calaa ana alcaamila shayga ku camal fala fi lmafcuuli macahu calaa darbayni laba nuuc korkoodu ahaado mafcuulu macahu oo waxaa ku camal fala oo nasbiya laba midkood wey laba midkood alawalu alficl wey naxwo xadara alamiiru yaa yimid wاljeysha maca aljeyshi ciidanka la jirkiisa xadara ficlu maadi mabniin cala fatxi laa maxalala min alcraab alamiiru faacilu xadara marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri wاljeysha alwaaw waaw lmaciya aljeysha mafcuulu macu mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi akiri aلثaanي shayga labaad oo mafcuulu macahuga nasbiya alsmu waa ism ismku adaalu tusa calaa macna alficl ficil macnihiisa ficil almush alsmu waa ism ism adaalu tusa calaa macna alficli isimkaasoo almushtamilu kulansaday calaa xuruufihi ficilka xuruuftiisii kasmi faacili sida ism faacil oo kale ir hadeer fii naxwi alamiiru amiirkii xaadirun mid yimid weeye wljeysha maca aljeysh ciidanka la jirkiisa alamiiru waa mubtada xaadiruna waa qabarka hadda fiiri marka xaadirun ficil waa ism faacil hadda xaadirun waa ism ficilkii muxuu ahaa xadara xadara xuruufteedii cabara meeqa xarafay aheed saddex xaraf xuruufteedii xaadirun waa ku wada jirtaa saddexdii xaraf waa ku jirta kama maqna hal mid macnihii oo aheyd imaatinkana waa wadata hadda xaadirun ficilkii xadara ahaa xuruuftiisiina waa wataa macnihiisiina waa wata maxaa waa isimkiisii faacil hadda daraba waa ficil isim faacilin waxaa leedahay daaribun daaribun fiiri daraba waa wadataa xuruufteedii macnaheedi qatala waa dila haya isimkii faacil qaatilun jalasa jaalisun dahaba daahibun kharaja khaarijun dakhala daakhilu kulligood isimka faacil ficilka xuruftii waa wata macnihiina waa wata marka isimkaas faacil mafcuulu maxooga waa nasbi karaa waa u nasbi karaa waa u nasbi karaa ahaani midka labaad alismu waa isim isimkoo addaalu tusa calaa macna alficli ficilka macnihiisa isimkaasu almushtamilu kulansaday calaa xuruufi ficilka xuruuftiisii wadaalika mihaalkii kasmi lfaacil oo kale weeye fii naxwi alamiiru amiirkii xaadirun mid jooga weyo yimid wاljeysha maca aljeyshi hadda aljeysh waa nasbina xaadiru alamiiru mubtado marfuucu biاlibtidaa wacalaamatu rafci damatun daahiraة fi akhiri xaadirun khabaru mubtada marfuucu bilmubtada wacalaamatu rafci damatun daahiraة fi akhiri wljaysha alwaa waawlmaciya aljaysha mafcuul maxa mansuubun bismi lfaacili xaadirtaasaa lagu nasbiye ah, mansuubun bismi lfaacili wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratun fi aqi wa qowlunaa hadalkeennaa nidhi almasbuuqi waa ism lagala hormaray biwaawin hiya wowdaasu nasu waa inay ku cad tahay fi dalaalati inay tusaydo cala almaciyati macanimo yakruju bi waxaa ku baxaa alismu ism almasbuuqu lagala hormaray biwaawin wowdaasoo laysad nasan mid ku cad aan ahayn fi dalaalati inay tusto cala lmaciyat waxaa ku baxay isim wow ka horaydo laakiin wowdu maciya tusime waa waawr cadaf caadiya kaasoo kale mafcuul macu ma noqonaayo naxwo xadara muxamadunaa yimid wa khaaliduna waa yimid waa iska dheh hadda waa isku kuma cadda wowdu waa noqon kartaa maciya macnaa iska caadif caadiyana iska noqon karta ah, labada waa noqon karta xadara muxamadunaa yimid wa khaaliduna waa yimid xadara ficlu maadi mabnin cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab muxamadun faacilu xadara marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri wa khaalidun alwaaw xarfu cadfin khaalidun macduufun calaa muxamed wlmacduufu cala lmarfuuci marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi airi mafcuul macana waa iska noqon karta xadara muxamadunaa yimid wa khaalidan maca khaalidin waa dhigi karta laakiin nas kuma ah waclam ogow allaha ku garansiiye an alisma isimka alwaaqica dhacay bacdal waawowda gadaalkeeda kaa'inun calaa nawcayni laba nooc korkoodu ahaaba isimka wowda ka dambeeya labu qaybsamo waclam ogow an alisma isimka alwaaqica dhacay bacdal waawowda gadaalkeeda kaa'inun calaa nawcayni laba nooc korkoodu ahaaday alwal maa ism weeye yatacayanu uu caynoobaya nasbuhu in la nasbiyo oo la kor dhigo calaa annahu mafcuulu macahu inuu mafcuulu macahu yahayna lagu kor dhigo mid ka mid ah wax kale kuma bannaana waa in mafcuulu macahunimo lagu nasbiya wax kalena kuma bannaana ahaani ka labaad maa is weeye yajuusu uu bannaan yahay nasbuhu in la nasbiyo calaa daalika mafcuulu macahunimo lagu nasbiyo wa itbaacu iyo in la raacsiiyo lagu cadfo limaa qablahu waxa ka horeeya fii iraabi iraabtiisa lagu raacsiiyo macduufan xaalu yahay mid lagu cadfay calayhi calaa maa qablahu waxa ka horeeya labadaas u qaybsan mafcuul macahuba mid in mafcuul macahuwnimo lagu nasbi maana wax kalema banaana midna mafcuul macahuwnimona waa lagu nasbi karaa macduuf inta laga dhigana waxa ka horey waa lagu cadfi kara iraabta waa lagu raacsiin karaa labada waa ku banaan ama nawcu awal nooca horeeya fa maxaluhu maxalkiisa idaa lam yasixa waa markuusan ansixin tashriiku maa shay in lala wadaajiyo bacdal waawowda gadaalkeeda ku sugan limaakii qablaha horteeda ku sugan filxukm xukun marka in mafcuul macahuwnimada lagu nasbiyo ay caynoobaydo waajibaydo wax kale bannaanayn waa marka aysan suurtagal ahayn xagga macnaha wowda waxa ka dambeeya inuu la wadaago waxa awowda ka horeeya inuu ficilka la wadaago markaas waxaa waajiba mafcuul macahu adu macnaha ka fiiri waxa awowda ka dambeeya iyo waxa awowda ka horeeya ficilka ma wada samayn kara haddaysan wada samayn karin mafcuul macahu in lagu nasbiyaa waajib saasaa waajib naxwu ana aniga saa'irun midkii soconayaana waljabala maca aljabali buurta la jirkeeda hadda fiiri wowda waljabala ku jirta maxaa ka horeeya saa'irun anugu waa socona jabalku qofka ma la wadaagi kara socod ma israaci kara ma isla safraan maya khalaas mafcuul maca waxaan ahayn ma banaana marka wax kale ma banaano ilaa jabalku kama socon karo ma socdo asago meel iska jooga raas yaaleen meelu fadhiyaa dhulkaas inuu dhaqdhaqaaquu ka celina dhulku inuu dheeldheeliyo uu ka celina duu iska dhaqaajiyo ebr wa ebr wa midbaadariya oo iskool soomaaliya macallin ka ah nin odayoo dhiga jiray ay iga sheekeeyey soo hadhow baadarigo dersiga dhigaayo wuxuu idhi tuug aa jiri jiriyo hadda kahor wuxuu rabaa ninkaas ma taqaan inuu dadka ku qanciyo saliibka ama nabciisa in la baryaa inay xaq tahay oo uu kuu gargaaro haddii la baryo intaasuu rabaa taasu marka mahmah dheer uso mara beenbeen un sal iraad lahayn markaasuu wuuu yidhi wuxuuna yidhi yidhi hadda goor tuugaa jiri jiray soddon magaalou xadaa hu yidhi magaaladan wax ka xadaa waa ka tegaa middaas wax ka xadaa marka midda kale wuxuu imaanaa iyadoon laga oqoon ila hadduu middaan kusoo laalaabto waa la barana isagoo maalinka magaalo joogaa roob qabtay yidhi markaasa meel lo lagu okorinayo ku dhuuntay bis lo-dii kumalo saca hadlay saca hadlay wuxuu meelaha qofka iskaga dhundhumanaya xoola hadduu rabo buurtaasaa aroorayda habeenka isniintaahe dahabayna ku fadhidaa ma iska rarto markay buurta aroor u meelaha u fafadhiyay sac kalaa u jawaabay wuxuu yidhi oo dee markuu tago oo biyo doonto dahabka isagoo quraaya hadduu yimaado buurti oo u dhabarka kaga fadhiisto yaa ka kicinaya saacil kalea u jawaab wuxuu yidhi geedka hebela ubaxiisa ka celi kara wax kaloo ka celi kara lama haduu ubaxaas qaatoo ku taago oo u dhammaato tuug ordo waa orda habeenkaas waa jumca jumcoo dham orda ubaxiyu raadina sabdiyu orda axadu orda galab axadaadu ubaxiya markaasuu habeenkii lacag fadhiista ubax markaasuu yidhi hadduu hadda dhaqaaqo dahabka weelkaad ku shubi oona nin kariisad joogo nabxiisa iska tuuga meeshaa iska fadhiyo iska cibaadaysaayo ut kaasuu yidhi war soo kac caawa fakriga laga baxaa waxaad weel haydoo dhan soo qaad weelal ma hayd ahaa arkeen weelashii soo qaaday baadariga buurtii ag fadhiistay aroortii sakda dhexe iska iska dhaqaajitay webiga biyo u doonatay iyo badda dahabkii gureen kuma laho weelashii ku gureen ku gureen ku gureen ku gureen markay weelal badan buuxiyeen agga dhig agga dhigeen uu kii baadariga ahaa nabciisa caabudi jiray tuugi jiray aa wuxuu yidhi niyahu buurta intaysan nagu imaan hadda intaan dehda lama lay kari aan qaadana wax yaga markaasuu yidhi war imaamayda buur tagtaye aan guranna waa tuug kanuu raba haddana inuu dilo baadariga laftigiisa wuxuu rabaa yidhi inta buurtii timaad asaga ubaxii isku hallayna oo isleeyahay ad ubaxa ku taagtid baadariga madaxa ku dhufato buurta ee kaligaa dahabka qaado ila tuug mogta khiyaano dayma buurtiyaa timid ayagoo guraay eedo soo dheragta markaasuu ubaxi ku taagan ma ubaxaa buurkaa celaa taas inta ku dhufatay ay digada ka dhigta baadari wuxuu yidhi nab ciiso awliyaallah nab ciise ii gargaar uu yidhi markaas xagga ka istaagtay dahabkiisu iska rartay ka warrama markaasaan idhiyu yidhi oo say ku dhacdo aan idhiyu markaasuu yidhi waraa fataan ardada fasalka naga fidnayna naga aamusa istaag xafiiska tag waryaa fasalkii waa iga cayiyi ila tashwiishintu diid ha waa fasal soomaaliyeed ka hor laa ilaaha illaa anta maxaa waddankan lala soo maray waalaga marka buur ma socoto waa beenaale waxaas nabciisana <laughs> buur kaama celinaayo ciisena wax ma celiyo makhluuqna wax ma celi karo allah keligiisa wax celi karo idaa sa'alta fas'al illaah waidaa stacanta fastacin biاllah waclam ana alummata low ijtamacad calaa an yanfacuuka bishay lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu lahu laka walow ijtamacuu calaa an yaduruuka bishay lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu llahu calayka jafat isuxuf saasay arrinta ku dhammaatay ah, laa ilaaha illa an been badana iyaaka nacbud iyaaka nastaciin haysanaa anagu markaas waxaas noo akrin waaya marka buurma socotee mafcuul maxawgaan iska nasiib marka ana aniga saa'irun midkii soconaayaan ahay waljabala maxay jabali dhe ana damiiru rafcin munfasirun mubtadaun mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin saa'irun khabarun mubtada marfuuqun bilmubtada wacalaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhiri waljabala alwaa waawlmaciya aljabala mafcuul maxw mansuub bisaair saairtaasaa lagu nasbiyey wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratu fi akhiri naxwu daakartu darsigiiyaan mudaakareeyey wlmisbaaxa maca almisbaaxi faynuusta la jirkeeda faynuustu ma kula mudaakarayne ficilka ma kula samayn karta bes wey mafcuulu maxw waxaan ahay kuma nasbin karti ilaa waxa wowda ka dambeeyo almisbaaxa ah iyo faacilkaas oo ka horeeya daakartu taadaasa faacila ficilka ma wadaagi karaan bas waay mafcuul maxwiya waajiba mar haddaysan wadaagi karin qaacidadaas way kaa kala lumin adig daakartu ficlu wa faacilu wlmisbaax alwaa waawlmaxiya almisbaaxa mafcuul maxu mansuubu bidaakara wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akiri fain aljabala u ku yidhi shiiqu buurta laa yasixu ma ansaxayo tashriikuhu in lala wadaajiyo lilmutakalimi qofka mutakalimka ana soo mutakalim ma ahayn qofka mutakalimka in lala wadaajiya suurtagal maaha fi sayri socod oo la yidha anigay buurta soconay suurtagal maaha wakadalika almisbaaxu faynuustun waa sidaasoo kale laa yasixu ma ansaxayo tashriikuhu faynuusta in lala wadaajiyo lilmutakalimi qofka hadla qofka hadla daakartu taasoo lilmutakalim maaha mutakalimkaasna lama wadaajin karo filmudaakarati casharka akrintiisa waqad maala mualifu mualifku waa miaaliyey lihaada nawci nawcan oo nasbuhu waajibayo matniga ajruubiga lagugu miaaliyey biqowlihi istawa lmaau biyihiyaa kor noqdeen walkhashabata maca alkhashaba fiiri qorigu koruu ka soo laalaada marka kor yaa u kaca ma qorigaa kor aada mise biyaha biyaha kaliyaa kor aada qorigu isagoo soo laalaada kor sii aadima marka ficilka lama wadaagi karo mafcuul macahu in lagu nasbiyo maana wax kale ma banaan nuucaas wa ama aani nuuca labeeya fa maxaluhu maxalkiisa idaa saxa waa markuu ansaxaa tashriiku maa shay in lala wadaajiyo bacdal waa wowda gadaalkeeda ku sugan limaa shayga qablahaa wowda horteeda ku sugan fi lxukm haddii wowda waxa ka dambeeya iyo waxa ka horeeya ficilka wadaagi karaan wada samayn karaan mafcuul macahuna ku nasbi haddaa rabto haddaa rabtaan cadaf ka dhig iska Ah, mafcuulmacanimada iska da labada waa kuu banaany waa kuu banaanyi naxw xadara caliyunaa yimid wa muxameduna waa yimid fiiri imaatinka muxamed ma la wadaagi kara cali ha waa la wadaagi kara waa imaan kara khalaas haddaa rabta isku cadaf haddaa rabtana mafcuulmacaw ka dhig xadara muxamedunaa yimid waxaa tidhaa xadara caliyunaa yimid wa muxamadan maca muxamadin mafcuul macaw ka dhig labadu waa kuu banaanyi fa inahu shaniya yajuusu waxaa bannaan nasbu muxamadin muxamed in la nasbiyaa bannaan calaa annahu muxamed mafcuul macaw inuu yahay lagu nasbiyo wayajuusu waxaa bannaan rafcu in la godo calaa annahu muxamed macduufun ku lagu cadfa inuu yahay lagu godaa calaa caliyin maxaa yeelay lianna muxamadan yajuusu waxaa bannaan ishtiraaku inuu la wadaagsado maca caliyin cali jirkiisa filxuduuri imaatinka waqad maala waa miaali almualifu ibnu اajruumi lihaada nawci nawca nasbaduna ku bannaan tahay cadafkuna ku bannaan yahay waa uu ku miaaliyey biqowli uu ku yidhi jaaa alamiiru amiirkiyaa yimid waljeish maxaa yeele jeyshku ma la wadaagi kara imaatinka amiirka ma la wadaagi karaa khalaas marka waa isku cadfi kartaa jaa alamiiru waaljeyshu waad dhihi kartaa waana mafcilmaha waa ku nasbi kartaa jaa alamiiru waaljeysha waa kuu banaan mansuubaadda meeqay ahaayeen horta mujmal ahaan han iyo toban miyuu sheegay koob afar iyo tobanaa ah uu sheegi doonaan lakiin isaga afar iyo toban madna dhihin han iyo tobanuna yidi marka han iyo tobankii koob iyo toban inaan soo qaadanaa la rabaa yaa asagoo ngafin koob iyo tobanka isku xijin kara fartayaa u taagan kara haye allah ku barakeeyo haye mafcuul bihi almasder darfu zamaan darfu makaan alxaal watamyiiz wlmustanaa wlmustanaa waa fiican tahay wasmlah maa sha allah wlmunaada mafcuul min ajli jazaaka allahu khayr mafcuul maca koob iyo tobankii saasaan usoo qaadana meeqaa naga dhiman afaraa dhiman afarta marka marka horan ka cidu daaran waxaa mid maba sheegi doono meeqaa dhiman afar iyo toban haddii la yidhahdo saddexaa dhiman meeshaan wuxuu ku rabaa inuu kuu sheego inaad horay u soo qaadatay oo hadda aan loo baahnayn inuu lagu soo celiyo saddexda dhiman inaad horay u soo qaadatay oo aan loo baahnayn hadda in lagu soo celiyo kuu sheega fiiri meeshaan qaala wuxuu yidhi ibnu laajruumi wa amaa khabaru kaana kaana khabarkeeda iyo waa khawaatiha kaana walaalayaalkeed khabarkooda sow mansuubaadda ka mid maahayn khabaru kaana wa kaana allaahu afuuran kaana iyo khawaadeedoo dhan khabarkoodu waa mansuubaadbu ku jira o wasmu ina ina isimkeeda iyo waa khawaata ina walaaliyaalkeed isimkooda ismu ina soo mansuub ma ahayn ina allaaha afuurun labo soo ma haysatid laba waad haysataa soo ma ahan faqad taqadama waa soo hormaray dikrumaa labadaas la sheegidooda filmarfuucaati marfuucaadda dhexdooda kugu soo hormar kaana khabarkeeda iyo kaana waryaalkeeda khabarkooda marfuucaadda markii laga hadlaayey aa lagu soo sheegay inna iyo akhawaadeeda isimkeedana marfuucaadda markii laga hadlaaya lasoo sheegay maxaa marfuucaadda loogu sheegay kaana isimkeeda marfuuc aha mana kala hari karaan miaalka innana khabarkeedaa marfuuc ahaa mana kala hari karaan marka labadaas xaggaad ku soo qaadatay koob iyo tobankii ku darsa labadaas laba ku darso saddex iyo toban wakadalika sidoo kale waxaa ahaaday atawaabicu tawaabicdii mid mansuub mid mansuub ah kii laga sifeeya muxuu noqonaa mid mansuub ah kii lagu cadfa muxuu noqonaa mid mansuub ah kii lagu ta'kiidiyaa muxuu noqonaa mid mansuub ah kii laga bedela muxuu noqona tawaabicdan horaad usoo qaadata ah, markaasna marfuucaada laga hadlayo waxaa laga hadlayey mansuubkii laga sifeeyo waxaan rabaa marfuuckii laga sifeeyo marfuucu noqona ki lagu cadfaana marfuucu noqona marfuuckii lagu tawkiidiyaana marfuucu noqona marfuuckii laga bedelaana marfuuc noqona markaas marfuuca loo dan laha laakiin ma kala hari karin waa lagu wada sheegay xukunka xaggaa lagugu sheegay marka saddex halka saddex oo halkan kugu sheegay oo kuleeyahay marfuucaaddii kugu soo hormaray kaana iyo akhwaaddeeda qabarkooda inna iyo akhwaaddeeda isimkooda iyo ataabic lil waxa weeye mansuuf saddexdaasu xaggay ku soo hormareen koob iyo toban saddex lagu daray waa meeqa afar iyo toban mid ka shan tobnaad maba sheego kawaakib insha allah mutamimaan ugu tegi doona almushabah bilmafcuul biyaa la yidhaha maxamed xeedin wuxuu ku yidhi waa qul waxaan leeyahy min almansuubaati waxaa ka mid a ah ismu inna aa ka iyo wa akhwaatiha wa khabaru kaana wa akhwaatiha kamida wa a wa taabiclmansuubi mansuubkii taabicu noqdaa ka mid a waqad taqadama waana hormaray bayaanu daalika kaas la cadayntiisa fii abwaabihi abwaabtiisuu ku hormaray falaa xaajata bina wax baahiya nooguma sugna ilaa icaadati shayin shay in la soo celiyo shaygoo minhu madkuurka kamida mid a kuwii la hoos min alasmaai xaal ay yihiin dhe ku bayaani mintaan waa bayaaniya tabciidyaha ka dhigin ha dhihin almaqfuudaatu kuwii la hoos min alasmaai xaalay ka mid yihiin hadhihin maxaa yeele kuwa maqfuud aan isimhayno maba jiraba marka ku bayaani almaqfuudaatu kuwii la hoos dhigay min alasmaai xaalay yihiin hada maxalu haadaa maxaluhaa qaala wuxuu ihi ibnu اajrumi baabulmakfuudaati haadaa midkaanu baabulmakfuudaati kuwii la hoos dhigay baabkoodii way min alasmaai xaal ay yihiin makfuudaadaas min alasmaai xaal ay yihiin makfuudaadaas almakfuudaatu kuwa la hoos dhigay alaaatu anwaacin mucyaaro saddexa wey caamilka wax hoos dhigaada saddexdaaba waa marka weliba la ballaariyo qowlka raajixa ah caamilka wax hoos dhigaa dhab waa lababa waa labo yaa sheegaya haye bal adiga ku guulayso maya su-aashayda fahm su-aashayda fahm sidiisa isim hoos dhigan isim jaran haddaad aragto ama qafdisan caamilka wax hoos dhiga meeqo waayo muxuu noqon karaa caamilka lagu hoos dhiga labu mid noqon karaa haye inuu noqdo xarfun min xuruufi ljar o ama inuu noqdo mudaaf inuu hoos dhigayo wax kalema noqon karo jazaaka allahu khayr sidiisaba isim khafdisan markaad aragto caamilku wax kale ma noqon karo labadaasu mid noqda inuu caamilka hoos dhiga yahay xarfun min xuruufi ljar wa imaa inuu yahay mudaaf oo isimka hoos dhigana mudaaf ileyhi markaas ah, midka saddexaad inoogu dari doonaa waa ataabicu lilmakfuud kaasna qaacidadaad ku soo martay alcaamilu fi taabici huwa alcaamilu fi lmaطbuuc ila albadla fainahu fi niyati takraar اcaamil marka taabiciga kugu dar wuxuu ku yidhi almaqfuudaatu kuwa lahoos dhigay alaaatu anwaacin nucyaala saddexa wey maqfuudun mid lahoos dhigo bilxarfi lagu hoos dhigay wa maqfuudun mid lahoos dhigo bilidaafati lagu hoos dhigay alqowl raajix idaafo wax laguma hoos dhigo ee mudaafka u hoos dhiga mudaafuleehiga waxa hoos dhigay waa mudaafka maahan idaafada idaafadu waa macnawi waa utiirinta isimka isimka loo tiiriye maahan saas caamilka wax hoos dhigay waa mudaafka asagaa mudaafuleehiga hoos dhigay qowlkaas wey qowlka raajixa iyo wa taabicun mid raacay lilmaqfuudi ka la hoos dhigay marka fiiri taabicun lilmaqfuudi labadan makfuudka uu raacayo midka la hoos dhigay ama xarafa hoos dhigay ama mudaafa hoos dhigay wax kale maaha marka taabican caamilkiisu waa labadaas mid cusub maaha caamil cusub maaha wa taabicun mid raacay mid la hoos dhigay yaa hoos yaa isagana hoos dhigay ee midka uu raacay midka hoos dhiga hoos dhiga maxamed maxyadiin cabdulxamiid wuxuu ku yidhi wa aqulu waxaan leeyahay alsmu isimka isimka almaqfuudu la hoos dhigay calaa alaaati anwaacin nucyaalo saddexa korkoodu ahaaday wadaalika arrinkaasuna haabitun wuxuu ku sugnaanaa lianna alkhaafida kan wax hoos dhigaa caamilka wax hoos dhigaa lahu isimka lianna alkhaafida kan hoos dhigaa lahu isim imaa an yakuuna inuu noqdo xarfan xaraf xarafkan min xuruufi alkhafdi xuruufta wax hoos dhigta ka mid a allatii xuruuftii sabaqa uu soo hormaray bayaanuha alcadaynteeda fii wali kalaami fii awali kitaabi kitaabka awalkiisa uu noogu soo hormaray caddaynteedu in lagu hoos dhigo walatii xuruufta sayadkuruhaa uu sheegi doono almualifu mualifku bacda daalika hadalkan ka gadaa horeyna waa kuugu soo hormartay xuruuftan haddana mar kaleu ku soo celi doona xuruuftii laftirkoodi ta xuruuftan horay waa kugu soo hormartay meeqaad hore usoo ragga gabal waxay hayaan saddex iyo toban yaa ka badan hayo shan iyo toban yaa haya waa ninka ninka yidhi adaa shan iyo toban haya adiga meeqaad hayda toban iyo lixdu hayaa haya axmed nuura tiri leena tiri axmed nuur toban iyo lixdu min ilaa ilaa caaqilkeedu noogu ahaa toban iyo labo ba'daad laba goor tirido miyaa soo saas ma marna baaul qasamnimaad u tirido marna ba caadiya u tirid ka reeb koob iyo toban ka dhig halkaas key aa ku xigtay oo lagu daraa labiyo toban khalaa iyo caddaa iyo xashaan markii isim ka dambeeya la jaro toban iyo shan waa ha marka tiradu waa kuu saxan tahay ba'da ayaad laba goor tiriday dayr allah ku siiy waa hagaaji haye ha xataa fii bacdi muwaadec marka koob iyo tobankii awelka lagu sheegay key iyo xataa oo mansuubaadda lagu soo dhex sheegay waa saddex iyo toban saddex iyo toban iyo khalaa caddaa xaashaa oo ah saddex lix iyo toban sax jazaaka allahu khayr waa sheegteen lix iyo tobanaad hore soo qaadateen halkaana waxaad ku qaadan doontaan saddex kale meeqay noqon doonaan sagaal iyo toban Eh, waxa maqan waaba yaryihiin markaas waa yaryihiin saddexa marka koob weeye meeqaa maqan labaa maqan laakiin saddexda halkaan ku sheegi doonaa mid daciif yahay saddexa maqnaa doonta insha allah saddexu halkaan ku sheegi doona lakin mid waa iska daciif waay marka xuruufulkhafdi lix iyo toban idinkaa wax laydinka weydiina hadda kadib horaad soo qaadateen lix iyo toban xuruuftaas marka horay ayaa caddaynteedu kitaabka awalkeed ugu soo hormarta haddana waa sheegi doona musanifka wadaalika kaasu naxwu khaalid oo kale wey min qawlika xaalu ka ahaaday kii xaraf jiray kuu miaalina wadaalika kii xarafka lagu jiray naxwu khaalidin oo kale wey min qawlika xaalu ka ahaaday ashfaqtu waan u cabsaday calaa khaalidin waa la jiray caamilka jiray waa xarafka calaada fa inahu khaalid majruurun waa mid lagu jiray bicalaa wa huwa calaaquna xarfun waa xaraf xarafkoo min xuruufi lkhafdi xuruufta waxoos dhigta ka mid ah wa imaa an yakuuna inuu ahaado alkhaafidu caamilka hoos dhigaa lilismi isimka idaafatasmin isim loo tiiriyey idaafatasmin isim la tiirintiis dheh isimkoo qablahu hortiisa ku sugan ilaahi xaggiisa loo soo tiiriyo mudaafilayga waxaa lagu jarayaa isimka ka horeeyaa loo soo tiirina hadda fiiri waxaan leenahay kitaabu muxamadin muxamadin maxaa lagu jiray isimka ka hor ayaa loo soo tiiriyey oo la asagaale iiri kitaabu muxamadin thawbu caliyin iiri thawbu caliyin cali maxaa lagu jiray isimka ka horeeyo thaw ah loo soo tiiriyey sooma ah, yaddu camrin yaddu camrin marka yad camrin maxaa lagu jiray isimka ka horeeya loo soo tiiriyo marka tiirinta maahan sida raajaxaahe waa isimka ka horeeya mudaafka waxa jaraya wa imaa an yakuuna inuu noqdo alkhaafidu midka hoos dhigaya lilismi isimka idaafa tasmin isim la tiirintiisa isimkoo qabla hortiisa ku sugan ileeya xaggiisa loo soo tiiriyo wa macna alidaafa idaafada macnaheedu wuxuu yahay nisbatu nisbatu thaanii midka labaad aa la tiirinaa lilwali aa loo tiirinaa ma saasa idiin qoran laa ilaaha ila allah waa qalade qalinta qaadataan waxaa tidhaha nisbat lwali lihaani nisbat lwali lihaani idhaah laakiin xaasha weyn kaga saxa soo maa waa qalad wey nisbat lwali midka horaa la tiirinaa yaa loo tirinaa liani alm alm waxaa leeda qalamu caliyin kitaabu zaydin yaa la tiiriyey kitaabka yaa loo nisbeeyey inuu leeyahay zayd ra'su muxamadin maa tirada waa noocaas wadalika mihaalki naxwi muxamed oo kale wey min qowlika xaalow ka ahaaday jaa waxaa yimid ulaamu muxamadin hadda yaa la tiriye gulaan yaa loo tiriye inuu addoonkan leeyahay muxamed khalaas marka waxaa leedahay muxamed waa la jiray aw caamilkii jiray ulaam wey ah, mudaafulehigan yaa jiray mudaafka fainahu muxamed makfuudu waa la hoos dhigay qowlka uu ku socdo waa qowl daciifa ah. qowl dhaha ayaa jira mudaafka maahana waa tiirinta ah, tiirinta wey fainahu muxamed makfuudu waa la hoos dhigay bisababi idaafati hulaam la tiirintiisa sababteeda loo hoos dhigay ilaahay xaggiisa loo soo tiiriyey addoonkaana asaga loo nisbeeyey laba caamilaan marayna caamilkii saddexaad uu sheega waa imaa an yakuuna inuu noqdo alkhaafidu midka caamilka hoos dhigaya lilismi tabaciyatahu raacidiisa lismin ism uu raacay ismkoo la hoos dhigay tan markaa mahan caamil cusub sababtoo ah taabica caamilkiisu waa matbuuca caamilkiisa waa maطbuuc caamilkiis wa imaa an yakuuna inuu noqdo alkhaafidu caamilka hoos dhigaa lilismi tabaciyatahu raacidiisa lismin uu raacay isimka maqfuudin lahoos dhigay bian yakuuna waba inuu yahay nactan sifo sifada lahu isimka ka horray u sugnaatay naxwu faadil wadaalika tusaalihi naxwu faadilin oo kale wey naxwu faadilin min qowlika xaalow ka ahaaday akhadtu lcilma cilmiga waxaan ka qaatay can muxamadin muxamed muxamedkii alfaadili oo fadliga lahaa waxaan rabaa arday raba isagoon gefin hal mar haye ardaygaanaan ku fiilaynayna jazaaka allahu khayr akhadtu ficlu wa faacilu alcilmu mafcuulu bihi can muxamedin jaarun wamajruurun tacalujee jaarun majruurun mutacaliqaani bakada muxamedin mudaaf muxamedi mudaaf maya maya fiiri fiiri janna kale fiiri akhadtu lcilma cilmiga waxaan ka qaatay can muxamadin muxamedkii alfaadili alfaadili sifatu muxamed wa sifatu majhuul majhuul alxamdu lilah ow macduufan calayhi ama isim ka horeyaa lagu cadfaa naxwo khaalidin oo kale min qawlika xaalu ka aaday marartu waxaan soo maray bimuxamadina soo maray iyo wa khaalidin aysalnu exraabayna marartu ficlin wa faacilun bimuxamadin jaarun wa majhuul mutacaliqaani bimara wa khaalidina waa xarf caطfin khaalidin macduufun calى muxamed wاlmacduuf calى majhuul majruur wa calaamatu jari kasratu daahiraة fi akri jazakum اllahu khayr waaya ow mase kayra haadayni labadan qayrkoodu noqona oo mina atawaabic allatii tawaabicdii sadaqaw soo hormaray dig weel sheegideed labadii kaloo ah tawkiidkii iyo bedelkii qaala ibnu ajrumi wuxuu yidhi fahma almaqfuudu kii la hoos dhigay bilxarfi xaraf lagu hoos dhigay fa huwa kaasu maa shay wey yakfudu yukfadu lahoos dhiga dhe yukfadu lahoos dhiga fahma almaqfuudu kii la hoos dhigay bilxarfi xarafka lagu hoos dhigay so laguma dhihin midna xarafa lagu hoos dhigaa midna mudaafa lagu hoos dhigaa midna tabciya kii xarafka lagu hoos dhigay xuruuftii ku bara mar kale kugu soo celina laakiin faa'iide cusubaan ka helaynaa haddeer oon horay loo soo marin sharaxa faa'iide cusub wata sharaxa ayaa faa'iide cusub wata faamalmakfuudu kii la hoos dhigay bilxarfi xarafka lagu hoos dhigay fahuwa kaasu maa ism weeye yukfadu lagu hoos dhigaa wa ilaa wa can wa calaa wa fii wa ruba waalbaa'i waalkaafi wallaami wa xurufilqasami wa hiya xurufulqasamki alwaawu walbaau watau weeye aw amase biwaawi rubaa lagu hoos dhigay wa bimud ayaa lagu hoos dhigay wa mundu a lagu hoos dhigay saddexdaana kuugu dar saddexdaa marka waawi ruba waa iska daciife ruba maxduufaaha wax hoos dhigtee labadan ku darso labadan mud iyo mundu ku dar xadaysatan lixyo toban mudyo mundu ku dar sideed iyo toban lowlaa a waxay hoos dhigtaa damiir mutasila keliya lowlaahu aad leedahay lowlaahu haadaas iyo damiir mutasila bisay hoos dhigtaa ku dar toban iyo sagaal qabiilo la yidhaha reer cuqayl a waxay dhahdaan lacala waxbay hoos dhigtaa carabta kale waxay le war maxaa hoos dhigtee naga daayo reer cuqayl qabiilo la yidhaha a waxay qabaan lacala waxbay hoos dhigtaa luqadooday ku hoos dhigtaa lacala luqaday wax ku hoos dhigtaa luqatu cuqaylin dhe meeqaan marayna labaatan reer huday waa cabdullahi ibn scuud qabiilku ka dhashay mataa ay wax ku hoos dhigaan ah, mataa lujajin yidhi mid qabyayo ayaa ka mid a ah. mataa lujajin a laga maqlay cabdullahi ibn scuud qabiilku ka dhashay wey reer huday reer huday luqadooday wax ku hoos dhigtaa mataa meeqaan marayna labaatan iyo ko xuruufta hoos dhigta intaas khalaas waa iniin dhammaata ah, marka saddexda naga maqa waxay noqdeen lowla oo hoos dhigta damiir mutasila keliya oon wax kale hoos dhigin iyo lacalla oo wax ku hoos dhigta luqatu cuqayl iyo mataa oo wax ku hoos dhigta luqatu hudayl khalaas saasay kugu dhammaan waqulu waxaan leeyahay yuri maxamed mxydiin cabdulxamiid annawcu nawcaale walu horeey nuucaasoo min almakfuudaati ka mida almakfuudu waa mid lagu hoos dhigay bixarfin xaraf xarafkoo min xuruufi lkhafdi ka mida wa xuruufulkhafdi kaiiratun xuruufulkhafdi waa fara badanta ee waaba haynaa hadda tirad wixii o dhanba waa koob iyo labaatan minhaa xuruufulkhafdi waxaa ka mid ah min a ka mida wa min macaanihaa waa badantahe minta macaanideeda waxaa ka macaanideeda waxaa ka mid ah alibtidaau bilaabashu meel wax ka bilowda inay tustaan macnahaas horaa loo soo barto habaadda wakti ku bixin mayno minhaa xurufta waxoos dhigta minaa ka mid a wa min macaaniyaha minta macaanideedana waxaa ka mid a alibtidaau wa tajuru way jirtaa mintu alsma ism adaahira daahir ah iyo walmudmara ism mudmara labadaba waa jirta isim oo dhan way jirta ma jiro ism aan minu jari karin ism daahirana waa jirtaa ism mudmara waa jirtaa mubham waa jirtaa kulli way jiri karta naxw wadaalika tusaalihii naxwu qowlihi tacaala waa ilaahay qowlkiisa oo kale ilaah wuu sarreeyaahe waa minka adiga nebi maxameda sala allahu alay waslam aan ballan kaa qaadin waa min nuuxi nabi nuuxna waa ka qaadin fiiri minka mintaasu maxay jartay damiir soo maha oo kaaf ah min nuuxin maxay jartay ism daahir wa minhaa xuruuftii waxaa ka mida ilaa wa min macaanihaa ilaada macaanideedana waxaa ka mida alintihaau dhammaasho meel wax ku dhammaadeen wa tajuru way jirtaa alisma isimka adaahira daahirkaa iyo walmudmara ayadda noqoshi ayaduna ism aysan jirin lamaan daahir iyo mudmar iyo mubham intaba waa jeri dhammaan waa jeri kartaa wadaalika tusaalihii nawu qowlihi waa ilaahay qowlkiisoo kale tacaala ilaa wuu alla intii ka ah aa yuraddu loo celiyaa cilmu saacati saacadda qiyaamaha ogaalkeeda goormay dhacee allaahu aclam alla loo celiya cid kale ma taga malakul jibriil nebi moxamed sala allahu calayh wasalam a iskaga markhaati kacay ilahay cid aan ahayn inuusan ogeyn soo ma jeed marka malakul jibriil wax alla wixii bashar ahaa isagaa u fadli badnaa malaa'igtana mal waxaan rabaa wixii bashar ah nebi maxamed isagaa u fadli badnaa dhammaan wixii makhluuqa ugu fadli badnaa wey markaasu markuu weydiiyey goormay dhacayda mata saaca ah, muxuu ugu jawaabay malmas-uulu canhaa biaclama min asaa'ili ah. marka yaa loo celiyaa saacadda qiyaamaha cilmigeeda allah ilaahi yaa loo celiyaa waxaa la yidhaha allahu aclam lama yidhaha allahu aclam warasuulku lama yidhaha allahu aclam waa malku jibriil lama yidha ah. allah keligiisa la kale noqday inamaa cilmuhaa cinda rabbii laa yujaliiha liwaqtiha ilaa hu cilmigeedu rabbigay agtiisu ku sugan yahay cidna uma caddeeyo alle cid uu caddeeya ma jiro saacadda qiyaamaha ilahay cidna uma sheego waa wax uu la kali noqday marka hadda fiiri tafsiir ma joogne waxaan joognaa ajrumi waxaad tidhaahdaa annaga ilaa aan meeshaan ka rabnay ilayhi fiiri intaas way tusaalo ilayhi ila allah fiiri ila allah allah intii ka amarjicukum noqodkiinu ahaaday jamiican dhammaan xaalatiin dhammaantiin waa dhimaydan ilaahay baa laydin horgeynaya oo idin xisaabinaya fiiriya meesha ila allah ilaadiyay jirtay allah oo ism daahira wa minhaa xuruuftii waxaa kamida mida can wa min macaaniihaa waxaa kamida mida almujaawasatu gudbid wa tajuru way jirtaa alisma ism adaahira daahir ah iyo wadamiira damiir ayda noqoshee wadaalika tusaalihii naxwu qowli waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaa waa sarreeyaa laqad radia allaahu ilaahay raadiyuu ka noqday can ilmu'miniina mu'miniinta id yubaayicuunaka taxta shajarati markay ballanka kugula gelayeen geedda hoosteeda abubakara u horreeyey cumara ku xigay cumaan cali a ka mid ah raafidadu waxay leeyiin ilaahay raalli kama ah ilahay waa neceb yayli ka warram kun iyo afar boqolay ahaayeen nabigu sala allahu kun iyo afartaas ilaahay baa raalli ka noqday ilahay wuxuu leeya raalli alla ka noqday nabiguna wuxuu leeya hal mid naarta ka geli maa kun iyo afartii boqol oo nabiga sala allahu alay slm baycada kula gashay taxta shajara raafidadu waxay leeyiin kafaro shayaadiina waay saasay leeyin kaor mhm. shayaadiin ayaga ah lacanahum allah naclad allah ku rid raafida qof nabi maxamed qofkuu jeclaa lacnadaya ilaahay kuu raalliga ka aha lacnadaya isagaa malcuuna soo maa naxariista isaga alla ka dheereeyey ee kuwaan alla raalli ka noqday maxalushaahidka meeshaan canilmuminiin wey can yay jirtay isim daahira soo maaha radia allaahu ilaahay raadiyu ka noqday canhum xaggooda wa raddu ayaguna raadiya ka noqdeen canhu canilah haddana canhum iyo canhu labadaba damiiray jirta canti soo maaha wa minhaa xuruuftii waxaa ka mida calaa wa min macaaniiha waxaa ka mida alisticlaaw kor noqosho watajuru way jertaa alismu ism adaahira daahir ah, ah. walmudmarana waa jertaa ayda noqoshee wadaalika tusaalihi naxwu qowli waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacala ilaa waa sarreeyahay wa calayhaa nimcolayda geela ariga lo-da wa calayhaa nimcolayda korkooda iyo wa calaalfulki doomaha korkooda aa tuxmaluuna laydinku qaadaa calayhaa calaad yay jirtay damiir soo maaha calaalfulkina yay jirtay calaadaas isim daahira wa minhaa xuruuftii waxaa ka mida fii wa min macaaniha macaanideeda waxaa ka mida addarfiyatu weelnimo wa tajuru way jertaa alisma ism adaahira daahir ah wa damiirana waa jertaa ayda noqoshay naxwu qowlihi ilaahay qowlkiisa oo kale wey tacaala ilaa wuu sarreeyaa wa fi samaa'i kor waxaa ku sugan risqukum idinka risqigiinna roobkusoo kor kama yimaad iyo wamaa tuucaduuna cadaabka laydinkugu goodinayana koruu ka yimaadaa wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduuna fi samaai fiidii maxay jirtay isim daahira laa fiihaa jannada aakhiro kuma sugnaa qowlun madxanuun fiihaa fiidii maxay jirtay isim mudmara soo maahan wa minhaa waxaa ka mida ruba wa min macaaniihaa waxaa ka mida adtaqliilu yarayn walaa tajuru ruba ma jerto ila isma daahira ism isimka ay jarayda waana inuu daahir yahay weliba waa inuu nakiro yahay xataa daahir oo dhan ma wada jeri karto ah, daahirka oo nakirada bisay jirtaa daahir oo dhan ma jirto iyadu wadaalika tusaalihii naxwu qawlika waa hadalkaagoo kale oo aad tidhahda ruba rajulin nin la arkee rajulko karimin wanaag badan laqiitow inaad la kulanto maxalushaahidku waa ruba oo jirta isim daahir oo nakira rajulin wa minhaa xuruuftii waxaa ka mida albaau wa ficil laasimaha lagu gudbisiiyaa wa tajuru way jertaa alisma isimka adaahira daahirkaa iyo walmudmana jamiican dhammaan xaalay yihiin labadaba way jirtaa wadaalika tusaalihii naxw qowli waa ilahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sarreeya ilaa u yidhi dahaballahu alla waa la tegay binuurihim nuurkooda ilaahay waa la tegay nuurihim binuurihim ba'daas maxay jirtay nuuri oo isim daahir ah iyo hadda waa kana waa qawlihii tacala waysan ina dhigay waa kala hormari miya ha aniga sidaanu iigu dhigaa waa isla meeshii nadhabanna bika waa kula tegaynaa bika bika hadda marka baadaas yay jirtay damiiray jirtay wa minhaa waxaa ka mid a alkaafu kaafti wa min macaanihaa waxaa ka mid a atashbiihu tashbiih laba shay in la ysku ekaysiiyo walaa tajuru mana jirto ila isma daahir ismi daahira maana wax kale ma jirto ayado ma jirto damiir ayado wadalika tusaalihii naxwu qowli wailaahi qowlkiisaoo kale tacaala ilaah wuu sarreeyaae maalu nuurihi ilaahay nuurkiisa tilmaantiisa ka mishkaatin daaqad oo kale wey ama dariishad maalu nuuri ka mishkaatin mishkaat waa ism daahira kaaftaasaa lagu jeri ka mishkaatin wa minhaa waxaa ka mida xuruufta waxjerta allaamu wa min macaaniihaa waxaa ka mida alistixqaaqu mudashub inuu wlmilku lahaansho watajuru way jirtaa alism ism adaahira daahir ah walmumanana waa jirtaa jamiican dhammaan xaalay yihiin wadalika tusaalihii naxwu qowli wailahi qowlkiisaoo kale tacaala ilah waa sarreeya may naxwu qowli wailaahi qowlkiisa subxaana ilaahay baa nuqsaan iyo ceeboo dhan ka fogaynaahe wa tacaala ilaah wuu sarreeyaahe ilaah uu yidhi sabaxa waxa u tasbiixsaday lilaahi allah oo nuqsaan iyo ceeboo dhan ka fogeeyey maa shay dhammaantiis fi samaawaat cidhayaalka ku sugan iyo walardi wax waxa dhulka ku sugan geeduhu waa tasbiixsadaan dhagxaantu waa tasbiixsataa wa in min shayin ilaa yusabixu bixamdi walaakin laa tafqahuuna tasbiixa qaar ay waa fahmayna qaar ay annagu waa fahmayna oo idaha iyo tasbiixdoodanba aad u naqanay oo ninaa lagu qabsado oo waxaa la niyahu markaad aad dikrinaydo wadiga yidhahda ah ah ah ah ee waxaa la halkaad ka keena markaasuu yidhi ilaahay ma yidhi wa in min shayin laa yusabixu bixamdi shay ma jiro ilaa waa tasbixsada ha shay walba ma tasbixsada war mayla qiranta haa iduhu ma tasbixsadaan haa waa tasbixsaan ma isaan ku inkira maaragta weligaa iyagoo oomay oo geed madaxa la galay aniguna tiiyaan wadaa idihii tasbiixdoodii dh tasbiixdii idaha wadaa wy laakiin maxaa lagu xujayey gartii waa looga adkaaday waxaa la yidhi idaha miyaad isku nabi tihin adiga adiga yaa laguu soo diray yaa kuu nabiga nabi maxamed sala la ala sl soo maa tasbiixda dadkan inay ku tajixsaan rabaan nabi maxamedaa dadka baray subxaan allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah laakiin idahan tasbiixdooda maxaa ka dambayda wain min shay ilaa yusabix bixamdi maxaa ka dambayda walakin laa tafqahuna tasbiixa maadaa yaqaan maba taqaanidi marka halkaas laga rogayu war may maya magacii allaan googooyey allah soo ma ahayn hamsadii ugu horreydey hamsadii ugu horreydey iyo haad yaan isku reebir ah ah ah markaasaa la yidhi adiga maxaa lagu yidhahda adiga maxaa lagu yidhahda maxamedaa la yidhahda mad mad mad haddii lu yidhah kawar ma ogolad ma ogola war maaa maadaada maaha maanaadi waa ciyaaraydaa bule oo hadda marka magaca alle miyaad googoynayda ya inaa lilaahi ina iska daa in la googooyo xataa lama taskiiriyo magaca ilaahay hadda fiir magacyada kale waa la taskiiri karaa laakiin magaca alle waa xaaraan in la tasbiixiyo iska daa in la googooyo soo uma jeedid marka lama tasfiriyo iska daa googoyn marka ashyaada kulli waa tasbiixsadaan laakiin tasbiixdooda annagu ma naqaan ashyaada kale annaga nabiga alla noo soo diray sal allahu alay slam nabi maxamed la yidhaahdo nabigaasaan na baray sida loo tasbiixsado qur-aanka la akriya subxaan allah alxamdu lilah laa ilaha illa allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata illa kuwaas daldal salliga nabiga sal allahu alay slm kayrkaas daldal laakiin ido iyo inaad tira magaca allaan googooyay iyo taas iska daa taas maahan sabaxa lilaahi allah waxaa u tasbiixsaday maa shay fi samaawaati cidhayaalka ku sugan walardi dhulka wax ku sugan wa qowlii lahu alla keligiis waxa u sugnaaday mulku samaawaati cidhayaalka mulkigooda iyo walardi aayadda hore waxay tahay lilaah laamtigay jirtay ism baahira aayadda dambena lahu laamtigay jirtay ism mudmara marka laamti maxaa noo caddaatay dhammaan waa ay jirtaa dhammaan waa ay jirtaa wa minhaa waxaa ka mid a xuruufu lqasami ahalaaثa wa hiya xuruufulqasamkii albaubadi wey watawtadi wey walwaa weye waqad takallamna waa ka soo hadalnay calayhaa xuruuftaas kalaaman hadal hadalkoo mustawfan la oofsadoo la dhammaystiray fii awalilkalaamiyaan uga soo hadalnay falaa xaajata wax baahiya nooguma sugna binaa annaga ilaa icaadati shayin shay la soo celintiisa shaygoo minhu hadalkaas ka mida wallaahu subxaanaه wa tacaala aclam wsala اllahu wslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed